baaraka allahu fiikum wjazakum allahu khayra alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala alih wصaxbihi wslama tasliima kasiira addarsu athaaliثu wاthalaaثuun darsiga saddex iyo soddonaad iidaau qurayshin lirasuuli sala allahu calayhi wasalam waxaa darsigaa saddex iyo soddonaad uu ku saabsan yahy dhibaatadii qurayshi ay kula kacday rasuulka calayhi afdal salaati waatamu tasliim bacda wafaati zawji rasuuli wa camihi kadib dhimashadii rasuulka xaaskiisii khadiija radia allaahu canha iyo adeerkii abu aalib labadaasi markii ay dhinteen akhadat qurayshun qurayshi waxa ay bilowday tu'di rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka inay dhibaatayso fa kaanuu waxay ahaayeen waa qurayshe yanhuruuna kuwa ku saydhiya calayhi rasuulka aturaaba ciidda wa yadacuuna waxaa kalooy saari jireen awsaakha alxayawaani xayawaanaadka wasakhdooda madheertooda iyo uuskoodaba calayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam fii salaatihi isagoo tukanaya wa tacallaquu way ku dhegeen bihi rasuulka maratan mar wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen anta aladii adiguma waxaa tahay kii turiidu doonaaya an tajcala alaalihata ilaahyada inaad ka dhigto iyo asnaamta faraha badan ilaahan waaxida fataqadama abuu bakrin abuu bakar ayaa soo dhaqaaqay oo u yimi oo wakhallasahu ka furfuray wa khallasahu rasuulka ka furfuray minhum iyaga wa qaala waxaanuu abuu bakar yidhi ataqtuluuna rajulan oo qofka miyaad dilaysaanun an yaquula rabbiy allah idinkoo ku haysta inuu yidhi rabbigay waa allah darsigani waxa uu ku saabsan yahay sidaa cinwaankiisaba ka muuqata dhibaatadii qurayshi ay kula kacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaybo ka mid ah waxaynu hore u soo aragnay dhibaatadu ma aha mid hadda bilaabantay oo geed gaaban iyo geed dheerba waxay u fuuleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dacwadda iyo diinta ka hor joogsadaan dhibaatada iyo culayska ay adeegsanayeenna marba marxalad iyo xilli ayuu soo maray yacni waxa weeye mid waliba waayihiisa iyo hawshiisa uu iska lahaa haddaba dhibaatadu waxay sii laba laxaadsatay oo dhibaatadu ay laba kaclaysay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka geeriyoodeen laba qof oo runtii arkaan iyo uubdhaxaad u ahaa hawshaa iyo dacwaddaa uu wado waa khadiija radia allaahu canha iyo rasuulka adeerkii oo abu aalib wax badan baa qurayshi ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isku dayeen inay dhibaan laakiin waxay marar badan ka haybadaysanayeen khadiija radia allahu canha iyo abu aalib haddaba labadii ay iska ilaalinayeen markii ay meesha ka baxeen waxay ku dhiiradeenay u arkeen fursad bay inay u tahay inay ka faa'iideeyaan goobta iyo golahaa bannaan ee laga waayey khadiijo iyo abu aalib waxaa markaa ay bilaabeen dhibaatooyin kala duwan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay kula kacaan dhibaatooyinkaa waxaa ka mid ahaa in xaaladaha qaarkood maradii ama gu-i uu sita ay ku ciijiyeen oo cunaha ay kaga qabteen xaaladaha qaarkood ay isku dayeenba inay dilaan oo ay gacan u qaadeen ninkii la odhan jiray cuqbatu binu abi mucayd baa markii abu aalib uu waayey dee abu aalib uu dhintay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinka uu geystay waxaa ka mid ahaa maradii rasuulku uu sitay buu ku ciijiyo cunaha uu kaga dhejiyey ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam culays iyo dhibaata ay ka soo gaadhay waxay isku dayeen inay dilaanba oo way garaaceen inay qudhaba ka jaraanba iyagu doonayeen ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu miyir doorsoomay oo koomaba uu galay kadib abubakar baa wuxuu isku dayey inuu ka furfuro uu ka badbaadiyo hase ahaatee isagii bay dhibaatadii kula jeetadeenoo ay kula noqdeen ilaa abubakar laftiisa dhibaato culus ay u geysteen oo la kala garan waayey wejigiisa halkee indhuhu kaga yaallaan halkeese sanku kaga yaalla bararka iyo dhibaatadaay u geysteen yacni culayskii ka soo gaadhay ilaa isna uu koomo galayoo mayd ahaanba ay uga tegeen mudduu koomadaa ku jiray ilaa la qaaday gurigiisii la geeyey markii dabeeta uu soo miiraabay waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaalkiisa waraysanaya ee lahaa iiga warrama rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam markaa dhibaatooyinkaa kala duwan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kula kaceen waayo mar walba fursad bay la sugayeen waxay ku haystaana dee dacwadda iyo diinta unbay ahaydo waa kuwaa leh anta aladii turiidu an tajcala alaalihata ilaahan waaxida waxaad tahay ninka doonaya inuu ilaahyadan faraha badan iyo asnaamta nagu cidhiidhiyo oo midh qura uu ka dhigo waayo dee arrin la yaab lay u arkayeen waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamay ajacala alaalihata ilaahan waaxida in haada la shayun cujaab waxaan ilaahyadii faraha badnaa ma midh buu ku soo koobay waaba la yaab eh wuxu uhi bacda wafaati zawji rasuuli sala allahu alayh wasalam kadib dhimashadii xaaskii rasuulka oo khadiijo ah wa camihi iyo adeerkii oo abu aalib ah dhimashadiisa kadib akhadat qurayshun qurayshi waxay bilowday tu'di rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka inay dhibaatayso fa kaanuu waxay ahaayeen yanhuruuna kuwa ku saydhiya calayhi rasuulka korkiisa aturaaba ciidda oo ciid iyo waxbay ku saydhin jireen markuu meelaha maraya ama uu tukanayaba wa yadacuuna waxay dhigi jireen ama saari jireen awsaakha alxayawaani xayawaanaadka wasakhdooda iyo najaasadooda madheerta iyo uuska iyo wixii la halmaalaa calayhi rasuulka sala allahu alay waslam dushiisa fii salaatihi isagoo tukanaya ayay intaba kula kici jireen wa tacallaquu bihi maratan wa tacallaquu way ku dhegeenba bihi rasuulka maratan mar oo way qabsadeen oo wa qaaluu lahu waxay ku idhaahdeen anta aladii turiidu ma waxaad tahay ninka doonaya an tajcala alaalihata ilaahan waaxida ilaahyadaa faraha badan midh qura inaad ku soo koobto fataqadama abuu bakrin abuu bakar baa soo gaadhay iyagoo rasuulka ku dhegan calayhi salaatu wasalaam wa khallasahu waanuu ka furfuray minhum iyaga wa qaala waxaanuu yidhi ataqtuluuna rajulan oo qofkii amare ninkii miyaad dilaysaan oo dhibaato u geysanaysaan an yaquula rabbi allah keliya idinkoo ku haysta yacni inuu yidhi rabbigay waa allah yani aayaadkaasuu akhriyey marka dee waxay ku haysteenna taasunbay ahayd keliya inuu yidhi rabbi allah towxiidkana uu ku baaqay shirkigana uu ka digay illa xoolo ay lahaayeenna kumuu qabsanin dhul ay lahaayeenna kamuu qaadanin xuquuq kaloo ay lahaayeenna muu ka duudsiin caqabadda iyo cidhiidhiga cadaawadda iyo colaadda waxay ugu hayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam keliya inuu yidhi quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu intaasay ku haysteen waana arin sugayso qof waloo muwaxida oo daaciyo dadka diinta ugu baaqaya in lagu qabsado keliya liajli dacwa dacwadda iyo diinta uu ku baaqayo waxaana ugu filan qudwo iyo ku dayasho nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam as'ila maadaa camilat qurayshun qurayshi maxay bay fashay ama ay samaysay bacda nabiy maca anabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka la jirkiisa yani maxay ku sameeyeen bacda wafaati zawjihi wa cammihi kadib markii xaaskiisii iyo adeerkiiba ay dhinteen bimaadaa kaanuu maxay bay ahaayeen yu'duunahu kuwa rasuulka ku dhiba maadaa qaaluu lahu maxay ku yidhaahdeen lamaa tacallaquu bihi markii ay ku dhegeenay qabsadeen man khallasa minhum man khallasahu minhum yaase ka furfuray alkhulaasa ishtada iidaau qurayshin lilnabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa xoogaystay oo kordhay dhibaatadii qurayshi ay rasuulka ku haysay bacda wafaati zawjihi wa cammihi kadib markii xaaskiisii iyo adeerkiiba ay dhinteen xataa hamuu ilaa ay qurayshi ku hamiyeenba biqatlihi rasuulka inay dilaan calayhi salaatu wasalaam addars alraabicu wahalaahuuna darsiga afar iyo soddonaad alhijratu ila aaa'if darsigani waxa uu ku saabsan yahay bixitaankii rasuulku uu baxay xaggaa iyo daa'if marka hijro ma lagu sheegi karaa mise laguma sheegi karo waa masalo culimmadu ay ku kala aragti duwan yihiin ma hijra mise waxaa la odhan karaa un khuruujuhu ila aa'if ama dahaabuhu ila aa'if in laga cabiro ayaa fiican mise alhijratu ila aa'if in laga cabira fiican saraajix waxa wey inay fiicanta in laga cabiro addahaab ama khuruujuhu iyo wixii la halmala oo aan hijro la odhanin lamaa ra'a rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu arkay oo uu dareemay istihaanata qurayshin qurayshi in waxa weeye ay tunjilicsanayso oo ay daciifsanayso bihi isaga haajara wuxuu u baxay fi sanati alcaashirati sanadii tobnaad waa sanadii tobnaad ee nebinimadee ila aaifi xaggaa iyo aaif buu baxay maca zayd bni xaariata iyadoo uu weheliyo saxaabigii loo odhan jiray zayd binu xaaria wa tawajaha rasuulku wuxuu u jihaystay markii aaif uu tegey ilaa haqiifin reerkii haqiif loo odhan jiray madaxdoodii wa alaba minhum waxaanu ka codsaday nusratahu inay uga hiiliyaan calaa qowmihi tulki faradduu calayhi waxay ugu jawaabeen raddan qabiixan jawaab xun wa amaruu weliba waxay fareen sufahaa'ahum waxmagaratadoodii wa cabiidahum addoommahoodii an yasubuuhu inay rasuulka caayaan oo warramuuhu ay ku ganaan bilxijaarati dhagaxaan xataa saala damu ilaa dhiiggu uu ka dareeray min caraaqiibi rijlayhi labadiisa lugood cirhbahooda wa kaana zayd bnu xaariata zayd binu xaariana waxa uu ahaa yamnacu canhu mid rasuulka ka difaaca al axjaara dhagaxaanta lagu ganayo xataa usiiba ilaa zayd laftiisa la gaadhsiiyey bijiraaxaatin dhaawacyo iyo dakharo fii ra'sihi madaxiisa falamaa lam yanal markii rasuulku uu ka gaarhi waayey minhu khayran yani wax khayri markii uu xaggiisa ka soo gaarhi waayey nimankaa ah, oo wixii uu ka doonayeyna uu ka waayey rajaca ilaa makata maka ayuu ku noqday bacda an makata baynahum kadib markii dhexdooda uu ku nagaa shahran mudabil ah darsigani ku saabsan bixitaankii rasuulku daa'if u baxay markaa sida aynu tilmaannay hijro in laga cabiro culimmada qaarkood baale waa laga fiicany oo walow cilada tacliiqa hoose kitaabkeenna oo kale waxa uu odhanaya waliana alhijrata takunu min bilaadi lkufri ila bilaadi lislaam waaa'ifu ana daka lam takun bilaada islaamin waa tacliiqeeda hoose wuxuu sababaha aan bixitaankaa rasuulku daa'if u baxay aan hijro loogu magacaabayn waxa weeye dee hijro waxaa la yidhaahdaa inuu qofku ka baxo bilaadkii gaalada oo u baxo maxay dee dhulkii islaamka taasaa hijro la yidhaahdaa laakiin taa lafteeda waxaa la odhan karaa in la yidhaahdo saxaabada qaarkood markii ay u hijroodeen ilaa ardilxabasha sow taa hijro lagu sheegay alhijratu aluulaa ilaa ardilxabasha iyo alhijra thaaniya dee dhul islaamna may ahayn dhul islaamna may ahayn dhul gaalo ay ku nool yihiin bay ahayd haba ka duwanaato ha ka roonaato dhulalka kale gaalade lakiin dee dhul gaalo iska leeyihin bay ahayd ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay nimankii gaalada ahaa waa qurayshe dhibaato iyo culayskii ay ku hayeen bay inay kordhiyeen dhibaatadii iyo culayskii ay ku hayeenba inay kordhiyeen oo weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii hore waxay kaga baqanayeen kaga waabanayeen abu aalib iyo khadiije eh labadiina markii ay meesha ka baxeen ee ay korodhay oo qurayshi ay kordhisay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ihaanaystaan oo afyaadinba ay ula yimaadaan wuxuu rasuulku istusay inuu u baxo xaggaa iyo daa'if waxaa haddaba la isweydiin karaa daa'if sababta rasuulku uu u doortay maxay tahay waxay leeyihin culimmadu saddex sababoodba waa la odhan karaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku doortay qodobka koowaad waxa weeye dee wuxuu rajaynaya oo uu doonaya ama uu islahaaba way ku garab istaagi doonaanoo waa kaaga hiilinayaan cadowgan ku soo saaray sababta labaad waxa weeye daaif waxay ahayd almarkazu athaani lilquwati wasiyaada fi lxijaaz bacda maka waa xaruntii labaad ee hoggaanka iyo dhaqaalaha iyo dhinac walba marka maka laga yimaado dhulkaa xijaaz la yidhaahdo halkii ugu weynayd weeye ee labaad ee maka soo raacaysa hadday dhaqaalo tahay iyo hadday dowlad tahayba iyo maamulba dee waxa weeye meel ay ahayd dowladi ka jirto amaba ugu yaraan dee dad nidaamsan oo awood ay joogaan qodobka saddexaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku xushay daa'if waxaa deganaa nimankii la odhan jiray banuu thaqiif ree banu thaqiifna rasuulka calayhi salaatu wasalaam abtiyaalbay ugu toosnaayeenoo ummuhu min aradaaca ayay dhaleen xaliimatu sacdiya ayaa ka soo jeeday reerka markaa xaggaana waxa uu ka rajaynaya bal inuu inay naxariisu u qaban doonto oo ay dee soo dhoweyn doonaan rasuulku markii daa'if uu tegey calayhi salaatu wasalaam waxa uu markiiba u jihaystay inuu la kulmo nimankii madaxda ka ahaa saddex nin oo walaala ah ayaa daa'if taladeeda hayay magacyadooduna ay kala ahaayeen cabduyaaliil binu camrin binu cumayr iyo mascuud binu camar binu cumayr iyo xabiib binu camar binu cumayr saddexdaa oo reer banu thaqiifa reerkii ugu xoogganaayey meeshaba deganaa oo hormoodna waa ah reerka iyo magaaladaba ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku horreeyey markii uu u tegay uu la kulmay mid mid buu ula kulmo mid walba halkiisi ugu tegey mid walbana wuxuu u bandhigayey oo ugu baaqayey islaamnimada inuu qaato kadibna u gurmado u gargaaro oo u nusreeyo nin waliba jawaab buu siiyey kii koowaad baa u jawaabo waxa uu ku yidhi dee haddii ilaahay uu ku soo dirayba oo rasuul aad tahay kacbaduba sideeda ahaan mayso oo waxaynu arki doonnaa kacbada oo maradeedu duugowdo oo warkeedu aanu sax ahayn baynu arki doonaa macnaha wuxuu leeyahy waxaanaad sheegayso iyo rasuulnimadan iyo arrimahan de haddii ay jirto run noqon lahayd kacbadaanu ka arki lahaynbade ka dareemi lahayn calaamad kii labaad baa isna u jawaabo waxa uu leeyahay uu ku yidhi amaa wajada allaahu axadan yursiluhu hayraka oo ilaahay cid kale miyuu waayey intuu adiga kusoo soo dirayo kaasna jawaabtaasu siiyey ninkii saddexaadna waa u jawaabayo wuxuu uhi wallaahi laa ukallimuka abada anigu horta weligeyba kula hadli maayo laba sababoodba sababta koowaad waxa weeye haddii aad rasuul tahay oo ay runba tahay khatar baa taho in lagula hadlaba ma aha haddii aad been sheegaysana dee in lagulaba hadlaba ma aho beenaalaad marka wuxuu leeyahy waa laba daran mid dooroo haddaad rasuul tahay run tahayna in lagula hadlaaba khalada haddaad been sheegaysana dee beenaalatoo la hadalkaagu waxba soo kordhin maayo marka saddexdaanne mid waliba jawaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka farxinin ayuu ugu jawaabay oo mid waliba waxa weeye uu siiyey markii dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dareemay arrintaa hal codsi buu u sheego wuxuu ku dhan waxaad yeeshaan haddiiba aad rumayn weydeen dee quraysha u sheegina inaan idiin imi oo barnaamijka aan idinkala hadlay iyo dacwadda bal cidna ha gaadhsiinna waaye yaana idin dhaafin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka taxadarayay ile lama ogeyn markii uu daa'if u soo baxay in marka uu maka ku noqdo iyadoo reer daa'ifna ay soo eriyeen in dee ciqaabtii ay soo korodho haddana oo iyaga quraysh weeyaan ay uba noqoto arrintaasi arrin kusii dhiiri gelisa dhibaatada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay ku hayeen marka horeba nimankani tii may yeelin rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam dhibaato culus bay u geysteen waxmagaratadii iyo caruurtii iyo dumarkii iyo addoommihii ayay kusoo kiciyeen waxaanay fareen halka ay ku arkaanba inay shiidaan oo af iyo addinba ay isugu daraan markii uu damcay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam daaif inuu iskaga baxo baa ile waad sii diyaariyey da-yartan iyo dumarkan iyo waxmagaratadiibe mar alla markaasaa lagu fasaxay dabeetana af iyo adin wixii ay ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dhibaateeyeen ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka dhiijiyeen oo dhiiggii madaxiisa ka soo dhacay iyo wejigiisu gomodaha iyo cidhbaha waxa weeye ka qulqulay zayd binu xaaritha ayaa rasuulka wehelinayey oo soo hore aynu usoo marnay dee marka hore addoon uu ahaa kadibna rasuulku uu xoreeyey zayd wuxuu aada isugu dayey rasuulka inuu difaaco calayhi salaatu wasalaam dhagaxaantan lagu soo shiidayo uu isagu isu dhigo ilaa dhaawacyo badan laftiisa waxa weeye la gaarsiiye markii rasuulku uu ka soo baxay daa'if dhibaatadaa culusina ay soo gaadhay baa wuxuu ku soo leexday beer ay lahaayeen laba nin oo ka mid ah odayaashii qureysheed oo walaalo ah waa labadii nine la kala odhan jiray cutbatu binu rabiica iyo shayba binu rabiica waaya labadaa nin beertoodii buu ku soo baydhayo waxay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhibaato iyo dhaawacba loo soo geystay marka xoogaa waa u yaro diirnaxeeno nin addoon uu ahaayo u shaqaynayo o la joogay bay ku yidhaahdeen midhahan qaado ninkaa ogya ha cune rasuulku calayhi salaatu wasalaam beertiibuu xoogaa ku yaro nastay oo uu ku yaro degay culayskaasi rasuulka kamuu hor joogsanin dacwadda oo ismuu odhanin khalaas mar haddii anigu waajibkaygii aan gutay oo ree makine ay diideen ree daa'ifna taa ay igu sameeyeen dacwo dambe la iguma halleeyo rasuulku ma odhan calayhi isalaatu wasalaam waayo wuxuu dareemayay ama uu arkaayey oo u muuqanayay midhaha iyo raadka dacwaddu in la arki doono oo aanu noqon doonin mid guuldarraysta intii aanu rasuulku magaalada maka ku soo laabanin ee weli beertaa uu joogay labada nin ay lahaayeen waxaa rasuulku halkaa markii uu joogay uu ku ducaystay ducada mashhuurkaee caanka ah walow culimmada qaarkood ay daciifiyeen ducadaasi oo runtii tilmaamaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu tadarucayo iyo sida uu u ogol yahay waxaan soo gaadhaya ilaahay daraaddi in loogu sameeyey iyo dacwadaa daraaddeed ducadaa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa allaahumma ashkuu ilayka dacfa quwatii waqilata xiilatii wahawaanii cala annaas yaa arxama araaximiin anta rabu lmustadcafiina waanta rabbii ilaa man takilunii ilaa baciidin yatajahamunii am ilaa qariibin mallaktahu amrii in lam yakun bika calaya gadabun falaa ubaalii gayra ana caafiyataka hiya awsacu lii yacni ducadu way dheeraydeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu le waxaan kaaga cabanaya kuu sheeganaya dacfa quwatii awoodayda oo iska liidata iyo xeeladayda oo yar wa hawaanii cala annaas iyo dadka oo waxa weeye i daciifsaday oo u arkaya yani waxa wey inay wax yeeli karaan yaa arxam araaximiina kuwa naxariista ka ugu naxariista badanow anta rabu lmustadcafiin kuwa jilicdasan rabbigooda ayaa tahay wa anta rabbii rabbigay ayaa tahay ilaa man takiluni ilaahay oo arrinkayga yaad igu dhiibtay oo aad igu eegi ilaa baciidin yatajahamuni ma mid igaba fogoo isoo weerarayo cadow iyo waxa cadaawad iyo colaadii muujinayoon ii tudhayn am ilaa qariibin mallaktahu amrii mise mid qaraabo iyo xigtaba ah oo taladayda gacanta ku haya in lam yakun bika calaya adabun ilaahayow haddaadan ii cadhaysnayn oo aad raalli iga tahay falaa ubaali waxaa igu dhacaya iyo culayska aan dareemayo u joojin maayo ayra ana caafiyataka hiya awsacu lii ducadu way dheerayd ducadaasaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ku ducaystay ducadaa kadib waxa ilaahay uu soo diray malakul oo uu weheliyo malakuljibaal malagii buuraha kadib baa waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay uun daruur dushiisa taagan waxaaba kala dhex hadlay malakul jibriil waxaanuu yidhi muxamedow waxa ilaahay isoo raaciyey malagii buuraha amar uun si labadan buuroodee ku xigoon ha ku riixa ree make maadaamay dhibaatadaa kuu geysteen culayskaana kugu hayaan amarkaaga waxa weeye amarkaagaa jira wixii adigu aad farto ayaa malagga buuruhuna uu yeelaya adigaa maanta taladiisa iyo amarkiisaba haya rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid kale hadduu noqon lahaa ka hor muxuu odhan lahaa labaad sheegaysaa ee saddex buurood uga dhig <laughs> sow maa rasuulku wuxu uhi maya buurana la saari maayo lana halaagi maayo laakiin waxaan rajaynayaa dhabarkooda inuu ka soo bixi doono oo ay dhali doonaan oo tafiirtooda ay ka mid noqon doonaan man yacbud allaha walaa yushriku bihi say-a dad ilaahay keligii caabudayo muwaxidiina shirkina aan la imanin kuwaasaan rajaynayaa inay dhabarradooda ka soo bixi doonaan kuwana waa odayaal sii socda laakiin da'yarta iyo ubadkoodaan ka rajaynaya sidaasaa waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam malaggii buuraha uu ku fasaxay oo aanuu u siinin amarkaa ah labadan buurood ee hareeraha ka xiga reema ka saar muu odhan laakiin malaggu wuxuu diyaar u ahaa amarkaa hadii la siiyo inay halkaa ku halaagsamaan ree maka oo halkaa ay ku baaba'aan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam taamuu doonay waayo wuu u turhayeyo qofka daacigaa ah waxaa la doonayaa ummadda tudhaale inuu u muujiyo inaad u tudho oo cid waloo dacwadda iyo islaamnimada iyo iimaanka iyo sunnada kugu waxyeelaysa lafteeda inaad u tudhaabaa la doonaya xataa hadduu muslim yahay laakiin kugu khaldamay dacwaddaa iyo diintaasun kugu haysta so uma ogin dadka qaarkood sunnada iyo qofka inay diini ka muuqatay ku aflagaadayaan sooma ha hadday garhka tahay hadday khamiis tahay hadday surwaal la gaabsaday tahay hadday xijaab tahay hadday niqaab tahay waxaa laga yaaba marka u arko qof muslim oo sunnadii iyo shacairtu ka muuqato mar alla markaasi wax ku kacaya deetana waa kaa marba wax leh maruu yidhahma geed baad ka boodaysaa mar garhka uu aflagaadeeyo bakhaarii dhiibo soo ma ya ka waran wa hadda waa sunadii rasuulka alayhi isalaatu wasalaam xijaabkii inuu aflagaadeeyo ya maxaad la duuduubantay miyaad qarxaysaa soo ma yani aflagaadaba umay reebin ka war haddaad xanaaqdadee xanaaqin waxaad ugu ducaysaa ilaahay inuu hanuuniyo oo dee beri ka maalin waxaa qofka uu ku haystee wanaagga ah isaguu noqdo ka samaynaya ee muujinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u dulqaatay tani waaba afa isaga af iyo adinba waa la ysugu daray sooma si walba waa loo galay wax kasta oo qofka qofka waxa weeye bani aadamka ah shayga uu wado uu kaga joogsan lahaa oo ciqaaba way ku sameeyeen lakiin rasuulku muu joojinin alayh isalatu wasalaam dacwadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala hamiga ah, iyo wanaagga iyo niyadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayd inuu ilaahay ka soo saari doono dhabarradooda dad diinta u nusreeyo oo u gargaara oo muwaxidiina ilaahay waa u aqbalay subxaana wa tacaala ducada oo de waxaa soo dhashay amaba dee dadkan ka farcamay saxaabo badan oo aada u qiimo badan ibnu cabaas cabdillaahi bnu cabaas bnu cabdilmualib cali bnu abi aalib jacfar binu abi aalib xadii walaa xaraj saxaabadii in badan oo kamid dhalinyaradii saxaabadu dee xilligaa kadib bay dhasheen ba rag badan oo noqday rag diinta u nusreeyo oo garab istaaga sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waxa weeye uu ku ducaystay markii haddaba rasuulku uu ka soo nimankaa reer taa'ifna uu waxba ka soo waayey magaaladii maka ayuu ku soo noqday laakiin qaabku ugu soo noqday ile maalmo dhan baa la waayey oo kollay qurayshi waxay u diyaarsan marka uu soo noqdo inay haddana dhibaatada halkan kasii bilaaban ama ay u diidaanba maka inuu soo galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tegey ninkii la odhan jiray almucim binu cadi oo odayaashii quraysheed ka mid ahaa waxaanu ka codsaday inuu magangelyo siiyo markaasaa almucim binu cadi uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam magangelyo siiyey oo sidaasaa rasuulku magaalada maka uu kusoo galay abaalka mucim u galay rasuulka rasuulku muu ilaabin calayhi salaatu wasalaam maalintii ghaswatu bader maxaabiistii lasoo qabqabtay qaarkood baa rasuulku waxa uu lahaa kuwaa gaaladee uraya haddii uu maanta noolaan lahaa almucim binu cadi oo arrintooda uu igala hadli lahaa waan u sii dayn lahaa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma ilaawin abaalka uu u galay almucim binu cadi waaya lamaa ra'aa rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu arkay istihaanata qurayshin qurayshi inay waxa weeye ihaanaysanaysa bihi isaga haajara fii sanati alcaashira sanadii tobnaad dhexdeeda ayaa wuxuu u baxay ila aa'if xaggaa iyo aa'if maca zayd bni xaariata iyadoo uu heliyo zayd binu xaarita wa tawajaha rasuulku wuxuu u jihaystay ilaa haqiifin reerkii haqiif la odhan jiray madaxdoodii ayuu u tegey wa alaba minhum waxaanuu ka codsaday nusratahu calaa qawmihi tolkii oo soo eriyo soo colaadiyey bal inay uga hiiliyaanoo dee dacwadda diintana ay qaataan garab iyo gaashaanna u noqdaan rasuulka alayhi isalaatu wasalaam faradduu calayhi rasuulka waxay ugu soo jawaabeen raddan qabiixan jawaab xun wa amaruu weliba waxay fareen sufahaa'ahum wax magaratadoodii wa cabiidahum iyo addoommahoodii an yasubuuhu inay caayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waramowhu waxay ku ganeen bilxijaarati dhagaxaan xataa saala damu ilaa dhiiggu uu ka dareeray dhiiggii madaxiisa iyo wejigiisa ka soo dhacay min caraaqiibi rijlayhi labadiisa lugood cirhbahooda wa kaana zayd bnu xaariata zayd binu xaariana waxa uu ahaa yamnacu canhu mid rasuulka ka difaaca alaxjaara dhagaxaantan lagu ganayo xataa usiiba ilaa la gaadhsiiye waa zayde bijiraaxaatin dhaawacyo fii ra'sihi madaxiisa falamaa lam yanal minhu markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaa xaggooda uu ka soo gaarhi waaye khayran wax khayr ahi oo dee sidii uu ka doonayena ay noqon waayeen rajaca ilaa makata maka ayuu ku laabtay bacda an makata baynahum shahra kadib markii dhexdooda bil uu joogay mataa haajara nabiyu sal allahu alayh wasalam ila aaif goormaa rasuulku aaif uu u hijrooday man haajara macahu rasuulka ayaa la socday ilaa man tawajaha yuu u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hal ajaabu alabahu codsigiisii ma ka aqbaleen man kaana yudaaficu canhu yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaacayay intii ay shiidayeen nimankaasi ka muddatu iqaamatihi baynahum muddo intee leeg buu dhexdooda ku naga alkhulaasa lama haajara nabiyu sal allahu alay waslam ila aa'if rasuulku xaggaa iyo aa'if buu u baxay huwa isaga iyo wa zayd bnu xaariata wa carada amrahu rasuulku arrintiisa iyo islaamnimada iyo dacwaddii wuxuu u bandhigay calaa haqiifi reer haqiif buu u bandhigay faradduu calayhi waxay ugu jawaabeen riddan qabiixan jawaab xun wa aadowhu weliba way dhibeen wa kaana zaydun zaydna wuxuu ahaa yadfacu canhu lada mid dhibaatada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka difaaco isku daya shiidkaa inta uu kari kara inuu ka ilaaliyo وإلهنا نكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا